alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati aali cimraan baynu ku jirnay waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda toddobaatan iyo afar yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim yakhtasu ilaahay waa ku gaar yeelaa biraxmatihi naxariistiisu ku gaar yeelaa man yashaau kuu doono inuu ku gaar yeelo yashaau sida badan mafcuulkeeda waa la xadfaa ama silatulmawsuul ha dhacdo ama shardiya ha dhacdo siyaaqa ayaa laga gartaa waxaa mafcuulka u noqonaya yakhtasuna laasim iyo mutacadday mid walba leedahay oo yakhtasu waa la khaas noqday waa u timaaddaa carabiga inkasta inay mowdican ku rumoobaynin mutacadina waa u timaadaa iyada mafcuulka toos u qaadanaysaa waana siday halkan ugu timi marka man waxay noqonaysaa mafcuulkii yakhtasu ayay noqonaysaa yakhtasu waa ku gaar yeelaa ay huwa allah biraxmatihi naxariistiisa man yashaa u kuu doono inuu ku gaar yeelo ku gaar yeelaa raxmadiisaas waa anwaac badan waxaa soo gelaysaa xaggii nubuwada oo waa raxmad waxaa soo gelaysaa xaggii hidaayada oo waa raxmad waxaa soo gelaysaa xaggii markaa cibaadada iyo taacada iyo cilmiga waxaa soo gelaysaa raxmada dunyawiyada ayaa soo gelaysa naxariista adduunyo yacni markaa hadday roob tahay hadday barwaaqo kale tahay hadday nicmo kale tahay yacni kullu daalika waa min raxmat illaah wallaahu allah dulfadli waa ka galladda iyo nicmaynta u saaxiibka ah fadligaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday allah wuxuu yidhi wa min ahli lkitaabi man in taamanhu biqintaarin yu'addihi ilayk wa min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mida yahuudiya nasaara man mid baa ka mid in ta'manhu haddaad ku aaminto biqintaarin xoolo fara badan haddaad ku aaminto yu'addihi ilayka kuu gudaya kuu gudaayo ku siinaya xoolahaas waa ammaanadii aan khiyaamaynayn oo maalku inuu fara badan yahay aan markaa u khiyaamaynayn ammaanada markaa uu aaminka yahay daraaddeed wa minhum waxaa ka mid a ah ahlu kitaabka man in ta'manhu man mid in ta'manhu haddaad ku aaminto bidiinaarin hal diinaar aad ku aaminto laa yu'addihi ilayka ilaa maa dumta calayhi qaa'ima laa yu'addihii aan kuu gudaynin diinaarkii ilayka adiga aan kuu gudaynoo ku siinaynin ilaa maa dumta calayhi qaa'ima ay ilaa muddata dawaamika calayhi qaa'ima muddadaad markaa ku kor sugnaato adoo taagan aad ku sugnaato mooyaane oo aad ka toos dhaqaaqi weyda mooye si kale aan kuu gudayn hal diinaar baan ka soo saaray dalika biannahum qaaluu laysa calayna fi lummiyiina sabiil daalika arrinkaasu ammaanada inay khiyaamaynayaan oo diidayaan inay markaa xoolaha dadka iska bixiyaan oo iska gudaan biannahum waxay ku dhacday sababta inay iyagu qaaluu yidhaahdeen bisababi qowlihim laysa calaynaa korkayaga ma ahaan fi lummiyiina kuwa ummiyiinta ah bimacnaa carabta ah sabiilun waddanna lagu dambaajiyaa korkeega markaa kuma sugna haddaanu xoolahooda wax ka qaadanno bimacnaa waxoodu waa noo bannaan yihiin wa yaquuluuna cala allaahi alkadib wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi allahna waxay ka odhanayaan alkadiba been ayay ka sheegayaan oo arrinkaas waxay u nisbaynayaan in allah u banneeyey waxay allah ku been abuuranayaan oo been ka sheegayaan wahum yaclamuun walxaal hum yagu yaclamuuna ay garanayaan waxa ay sheegayaan inay been tahay bala yacni jid ama wadda korkiinna waa taho waa ku dembaabaysaan arrinkaa yacni korkooda dembi waa yahayoo yacni xoolaha dadka iyo xuquuqda dadka inay markaa siday doonaan ka yeelaan dembi baa markaa uga imanaya dembi la'aani ma jirto man awfaa bicahdihi wattaqaa fa ina allaha yuxibu almuttaqiin man awfaa kii oofiya aad mawsuul u laqbayso ama aad shardiyo u laqbayso man awfaa ku kastoo oofiya bicahdihi ballankiisa oofiya ballanka ilaahay oofiya waataqaa allah ka baqa fa ina allaha yuxibu almuttaqiin allah waa jecel yahay muttaqiinta waa jecel yahay marka allah waa jecel yahay kacaynkaa sameeya oo waa ka sawaabinaya waa ka ajar siinaya muttaqiintana allah waa jecel yahay aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa ahlu kitaabku inay kala duwan yihiin oo qaar aamini ay jiraan qaar khiyaamo badanna ay jiraan labada noocbana ahlu kitaabkii ay ka mid yihiin waxaa ka mid ah ahlu kitaabkii mintu waa tabciideh qaar haddii aad ku aaminto xoolo fara badan xoolaha fara badan kuu gudaaya oo aan khiyaamaynina ammaanadii iska bixinaya oo iska ilaalinaya waxaa kaloo ka mida mid waxa weeye xoolaha wax badan bay iska dhaafee hal diinaar haddii lagu aamino aan markaa bixinayno laga soo saarayn in laga toos dhaqaaqi waayo mooyaane yaa si kale aan lagaga helin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen kuwan ilaahay inoo sheegay inay ammaanada gudayaan waxaa loo jeedaa kuwii soo islaamaa laga tilmaamayo sida cabdullaahi ibnu salaam iyo raggii kale la midka ahaa ee soo islaamay baa laga tilmaamay kuwaasaa la ammaanaya ammaanada lagu ammaanayo waxayse u badan yihiin nooca dambe markaa inaynay ammaanadii aynay bixinayn ay khiyaamaynayaan noocaasay u badan yihiin sababtuna waxay tahay oo ammaanada ay u gudi laayihiin oo dadka xuquuqdooda isaga bixin laayihiin inay yidhaahdeen dadka ummiyiintae aan kitaab lahayn ee carabta ahaa ummiyiinta carabtaa looga jeedaa inna ummatun ummiyatun laa naktub walaa naxsub waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annagu ummad ummiyaanu nahay yacani waxaa laga hadlayaa carabtaa laga tilmaamaya laa naktub walaa naxsub wax ma qorno waxna ma xisaabinno waxaa loo jeedaa min xaysu alghaalib sida loo badan yahaa laga tilmaamaya wa ilaa bacdu alcarab oo wax qori jira wax xisaabin jiray waa jireen saas aawadeed kitaabulwaxyi raggii waxyiga nebiga ka qori jiray calayhi asalaatu wasalaam waxay ahaayeen dee carab bay ahaayeen yaa hadduu marka waxa weeye yani markaa zayd yahay iyo hadduu markaa waxawan yani yahay cali yahay iyo hadduu markaa mucaawiye yahay iyo hadduu keyrkii yahay marka waxaa laga tilmaamayaa iyagu inay qaliil yihiin marka xukunka waxaa loo tiiriyey haalibkii baa loo tiiriyey marka waxay yidhahdeen carabta waxaanu ka qaadanno ama waxaanu ka yani xuquuqdooda aanu qaadanno maalkooda iyo waxa la midka ah waa noo bannaanta wakada ashyaada kalena waa bannaysanayeen hadday tahay naf iyo maal iyo curdi mid walba waxay leeyihiin dembi kuma qabno xukunkaana waxay u nisbeeyeen istixlaalkay sameeyeen ilaahay bay u nisbeeyeen inuu allah u xalaaleeyo u banneeyey wayaquuluuna cala allahi alkadiba wahum yaclamuun ya yacni iyagoo garanaya inay been sheegayaan oo warkaasi u been yahay bay haddana allah ku been abuuranayaanoo been ka sheegayaan yacni allah markaa si badrheera in been looga sheegaana waa arrin gaalnimo ah weeye yaa oo adlamu dulmi inay tahay dulmika ugu dulmiga daran baa laynoogu sheegay maadaama adlamu dulmi ay too dulmiga ta ugu dulmiga badan ay tahay waxay noqonaysaa kufri bay noqonaysaa alkadib cala allahi camdan yacnii allah loogu been abuurto si badrheer ah yacni waxay markaa la mid tahay in la beeniyey la mid tahay waa kufri waa yahay markaa saas aawadeed sidaasay la imanayaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inay dembi arrinkaa ku qabaan bala man awfaa bicahdihi waataqaa fa ina allaha yuxibu almuttaqiin yacni sabiil ama waddo lagu dambaajinayaa waa ku sugantay korkooda oo dadka xuquuqdooda waa ku dambaabayaan caadiga ilaahay iyo ballanka ilaahay ciddii oofisa allahna ka baqataa waxa allah laga baqanayaana waxaa ka mid a ah in taacaadka lala yimaado macaasida iyo xumaantana laga tago macaasida laga tegayana macsida ugu weynaanshaha badan baa ugu horraysa oo shirkiga iyo gaalnimada ah waayo wa acdamu macsiya ayu danbi acdamu qaala an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak dembi keebaa ugu weynaansha badan inaad ilaahay nid u yeesho oo cid aad ilaahay la simayso ama ay ku shabbahayso aad u yeesho ayaa markaa ugu weynaansho badan dembi marka kufriga ama gaalnimadu waa dembi waana acdamu dembin waa dembi ka ugu weynaanshaha badan weeye waa dembi ugu weynaanshaha badan marka kii cahdiga ilaahay ee ballanka ilaahay oofiya allahna ka baqa yacni allah waa jecel yahay jacaylkana waxa ka laasimaya waa ka sawaabinaya waa ka ajar siinaya ilaahayna mutaqiintoo dhan ayuu jecel yahay allah waxa uu yidhi wa min ahli lkitaabi man in taamanhu biqintaar wa min ahli lkitaabi ahlu kitaabkay ka mid ahaadeen man in taamanhu biqintaarin man yacnii mid in ta'manhu haddaad ku aaminto biqindaarin xoolo fara badan aad ku aaminto qindaarku maalka badan baa la yidhahdaa tuurka ah bimaalin kasiirin xoolo fara badan haddaad ku aaminto yu'addihi ilayka kuu gudaayo xoolahaas liamaanatihi wuxuu kugu gudayaa ammaanada uu aaminka yahay daraaddeed amiin inuu yahay aawadeed buu kugu gudayaa ka cabdullaahi bni salaam waa sida saxaabigii cabdullaahi ibnu salaam weeye sallaam odhan maysidoo laamka shadi maysid laamku waa mukhafaf saas aawadeed culammadu waatay ku yidhaahdaan erayga salaam ama marka magaca salaam waa mushaddad marka shan laga reebo yaa nawowi iyo khayrkiiba waatay markaas sidaa cabbiraan shanta laga soo reebayuu ka mid yahay cabdullaahi ibnu salaam aabbihi wuu ka mid yahay shantaa magac waxaan ahayn yacni dhammaan markaa salaam meeshaad ku aragtaba waa sallaam weeye waayahay markaa salaamkani shantii lasoo reebay mukhafafka ahaa laamku ayuu ka mid yahay cabdullaahi bnu salaam wuxuu ahaa culammadii yuhuudda ayuu ka mid ahaan jiray dabeedna wuu islaamay markuu islaamay ayuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nimanka yuhuudda la yidhaahdaa waa niman masabid badan qawmun buhtun markay imika islaamnimadayda maqlaan way caayayaan awalba naf ma lahayna sidan buu ahaayo sidan buu ahaayo sidan buu ahaayo yacni beeno noocaas oo masabid iyo cay ah bay ku hadli doonaan rasuulkii ilaahayow intayna islaamnimadeeda maqal bal weydii qadarkan iyaga agtooda ku lahaa iyo sidaan dhexdooda ka ahaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nimanka yahuuddu weydiiyey oo ku yidhi kayfa cabdullaahi ibnu salaam fiikum cabdullaahi ibnu salaam siduu dhexdiinna ku yahay markaasaa yidhaha huwa sayiduna wabnu sayidina wa khayruna wabnu khayrina waa ka noogu fadliga badane noogu mudan oo kii noogu mudnaana u dhalay sayidkeegiina waa dhalay wa khayruna wabnu khayrina waa ka noogu khayrka badan kii noogu khayrka badnaana waa dhalay ka warrama buu yidhi hadduu islaamo markaase acaadahu allaah yaa acaadahu llah ma ikhbaar bay u jeedaan ma ducay u jeedaan ilaahay ha ka badbaadiyo ama ilaahay baa ka badbaadiyey taasoo ka magangeliyey markaasaa cabdulaahi ibnu salaam soo baxay markaasuu hortooda ka ashhaatay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah markaasaa isla majliskii waxay yidhaahdeen huwa sharunaa wabnu sharina xadiisku bukhaari buu ku sugan yahi wa fii saxiixi bukhaari waa cajaa'ib isla maqaamkii iyagoo jooga ayay waxay yidhaahdeen waa ka noogu sharka badan kii noogu sharka badnaana dhahay marka cabdullahi ibnu salaam wuxuu ka mid ahaa yacni markaa nimankii culammada yuhuudeed ka mid ahaa ee islaamay buu ka mid ahaa markaa saxaabi faadila ayuu ahaa awdacahu rajulun alfan wa mi'atay uuqiyatin dahaban faaddaaha ilayh nin baa ammaan ahaan wuxuu ugu dhiibtay kun iyo laba boqol oo uuqiyadoodoo dahaba ayuu u dhiibtay waa dahab aad u badan weeye yaa markaasuu faaddaaha ilayhi waa u guday wa minhum man imtaamanhu bidinaarin laa yu'addihi ilayk wa minhum ahlu kitaabka waxaa ka mida man intaamanhum man mid inta'manhu haddaad ku aaminto bidiinaarin diinaar aad ku aaminto hal dinaar dinaarku dahab buu ka samaysnaa dee waagii hore dahabku waa jabnaaye hadda markaysagaa dahabkii waa qaaligarooboo dee cerkaasu mara ya marka waa afar garaam iyo in yar oo dahaba weeye ya hal dinaar haddaad ku aaminto laa yu'addihi ilayk yacni laa yu'addihi kuu gudi maayo ilayka adiga kuu gudi maayo ku siin maayo ka soo saari maysa likhiyaanati khiyaanada uu khaa'inka yahay daraaddeed baan laga soo saaray ilaa maa dumta calayhi qaa'ima ay ilaa muddata dawaamika calayhi qaa'ima muddadaad ku kor sugnaato mooyaane xaal axwaasha ka mida yacni markaa ku gudi maayo ya xaalaad ku dul sugnaato yacni markaa korkiisa ku sugnaato marka aad ahaato mid dul taagan mooyaane mar kale kuu gudi maayo aad ka faaruqi weydo aad ka toos dhaqaaqi weydo waxaad ku dul sugnaanaysaa yacni laa tufaariquhu xaalan aad ka faaruqay famataa faaraqtahu markaad ka tagto ankarahu waa dafirayaa ka kacb ibni ashraf waa sida kacb ibnu ashraf oo kale weeyi istawdacahu qurashiyun diinaaran fajaxadah istawdacahu ammaan ahaan buu ugu dhiibtay ee wadiica ahaan qurashiyun nin quraysh ahi diinaaran hal diinaar buu u dhiibtay fajaxadahu markaasuu dafiray waxba imaa diiban buu yihi waxba imaa diiban daalika kaas ay tarkul adaa'i gudista dadka ammaanadooda layska gudo oo layska bixiyo deynta layska daayaa biannahum qaaluu waxay ahaatay oo ku dhacday bisababta inay iyagu yidhaahdeen bisababi qowlihim odhaahdoodii daraaddeed bay ku dhacdoo ku ahaatay ku xasishay laysa calaynaa fi lummiyiina sabiil laysa calaynaa korkayaga kuma sugna fil ummiyiina kuwa ummiyiinta ah ee aan waxna qorin waxna akhriin bimacnaa aan kitaab lahayn alcarabi carabta ah sabiilun waddo bimacnaa wax markaa dembi ah waddana lagu dembaajiyaa korkayaga kuma sugnaoo dembi kuma qabno waxaanu ka qaadanno dembi kuma qabno yidhaahdeen waxay sidaa u yidhahdeen liistixlaalihim dulma man khaalafa diinahum liistixlaalihim xalaashadka ay xalaashadeen oo bannaysteen daraaddeed dulma man kii dulmigiisa ay dulminayaan waa masdaru mudaafun limafcuulihi waa masdar loo idaafeeyey mafcuulkiisii loo idaafeeyey dulma man kii inay dulmiyaan dulmigu wuxuu ku dhacayaa mankuu ku dhacaya iyagaanu ka dhacaya marka waa masdar loo idaafeeyey maxay faacilkiisii mise mafcuulkiisii mafcuulkiisii baa loo idaafeeyey waayo mankaa dulmigu ku dhacaya iyagaanu ka dhacaya liistixlaalihim xalaashadka ay xalaashadeen oo bannaysteen daraaddeed oo xalaalnimo ka caqiideeyeen dulma man kii dulmintiisa ay dulmiyaan khaalafa diinahum diintooda khilaafay wa nasabuuhu xukunkaa inay u bannaan tahay waxay u nisbeeyeen xalaashadka ay xalaashadeen ay yidhaahdeen dembi kuma qabno kaa la soo sheegay waxay u nisbeeyeen ilayhi ay ila allaah allah bay u nisbeeyeen tacaala allah isagaa korreeye oo waxay yidhaahdeen yacni inaanaan dembi ku qabin waa xukun xagga allah ka ahaaday oo sharcigii ilaahay bay yidhahdeen waa iftiraac cala allah ya alxukmu almubaddal weeye xukmulmubaddal waa maxay xukm la dejistay oo bini aadamku iska samaystay oo shareecada khilaafsan marka la yidhaahdo ilaahay xaggiisu ka ahaado waa sharcigii ilaahay alxukmu almubaddel baa la cinda ahli ilcilm waata markaa shaykhulislaam ibnu taymiya ijmaaca ku soo naqlinay qaar baa taxriifiyey oo markaysaga wax kale ula kacay isagaana fasiro markaysaga ku caddeeyey sidaas waayo safxada ku xigtuu ku fasiraya xukmu mubaddel waxa la yidhahdo uu sheegaya saasaanu ku fasira saasaanu ku fasira yacni wixii dadku ay dejisteen ee samaysteen marka la yidhaahdo waa xukunkii ilaahay iyo sharcigii ilaahay alxukmu almubaddel baa la yidhaahdaa oo wuxuu odhanayaa alsharci waxaa loo isticmaalaa yacni curfiga dadka marka laga hadlaayo alsharcu almunazal iyo alsharcu almu'awal iyo alsharcu almubaddel sharcu lmubaddelna saa iyo saasaa la yidhahdaa wuu fasiraya qaala tacaala yidhi wayaquuluuna cala allahi alkadib wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi allah waxay ka sheegayaan alkadiba been bay ka sheegayaan beentaas waa maxay fii nisbati daalika ilayh nisbaynta arrinkaa loo nisbaynaayo inaynay dembi ku qabin waxay markaa carabta ka qaataan ama ay ka dulmiyaan inay dembi ku qabin ayay allaah markaa ku been abuuranayaan oo u nisbaynayaan wa hum yaclamuun waxay allah been ka sheegayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan annahum kaadibuuna inay been sheegayaan ay garanayaan bala calayhim fiihi sabiil haa yacni jid baa lagu leeyahay lagu dambaajinayo oo markaysaga dembi bay ku qabaan baa loo jeedaa man awfaa ku kastoo oofiya mantu shardiya ama mawsuula bicahdihi ballankiisa oofiya aladii kaasoo caahada allaha calayhi allah uu kula ballamay aw bicahdi illaahi ilayhi ama ballanka allah isaga kula ballamay oofiya min aadaa'i alamaanati wa gayrihi ammaanada in la guda ah oo ciddii lahayd la siiyo ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha allah wuxuu idin amrayaa inaa ammaanooyinka u guddaan ehelkoodii ay u guddaan oo siisaan baa allah idin amraya min adaa ilamaanati ammaanada in la guda ah wakayrihi iyo hayrkiiba ah marka bicahdihi damiirku ma mankaa loo celinayaa man awfaa bicahdihi yacni ballankiisii isagu uu ku ballamay ee allaah kula ballamay ama bicahdihi damiirka haada ma allaah baa loo celinayaa ballanka allaah isaga kula ballamay addamarta labada weji waa kuu sheegay bicahdihi waa bicahdi markaysaga ashaks ballankiisii qofku ku ballamay isagu ou allaah kula ballamay kii oofiya marka ballanka yaa bixiyey ballanka waxaa ballan qaaday shakhsigaa ballan qaaday oo markuu yidhaahdo waxa waan ka soo baxayaa dee waa ballanu markaysaga ballan qaaday weyi saasu alladii caahada allaha calayhi ugu sifeeyey alladii buu ku sifeeyey haddii allah loo celiyana waxay noqonaysaa bicahdihi ay bicahdi illaahi ilayh ballanka allaah qofka kula ballamay ya oo dadkao dhan allah wuxuu kula ballamay dee inay cuhuudda oofiyaan inay ammaanooyinka gudaan oo bixiyaan ya inay allaah rumeeyaan inay allah keligii caabudaan cahdiga ilaahay waxaa soo gelayaa miisaaqii hore looga qaaday waid akhada rabuka min banii aadama min duhuurihim duriyatahum ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala cahdiga waxaa soo gelaya kii towxiidka waxaa soo gelaya cuhuudda kale waxaa soo gelaya takaaliifta waxaa soo gelaya cuhuudda markaa dadka loo ballanqaadayo aan shareecada ka hor imanayn cahdigu hadduu shareecada khilaafayo dadku ay ballanqaadayaan oofin ma leh kulu sharin laysa fii kitaab illahi fahuwa bailu wain kaana miata shar xadiiska saxiixa shari kasta waan kitaabka ilaahay ku sugnayn bimacnaa waafaqsanayn waa mid marduuda weeyo baatil ah wain kaana miata shar kuluu ku yahay boqol shari yani baail weeye ictibaar male kitaabullahi axaqu wa shardullahi awsaq man awfaa ku kastoo oofiya bicahdihi ballankiisii isagu uu ballan qaaday aladii kaasoo caahada allaha calayhi allah uu kula ballamay aw bicahdi illaahi ama ballankii ilaahay markanna damiirka waxaa loo celinaya allah baa loo celinaya bicahdi ay bicahdi illaah ballankii ilaahay kii oofiya ilayhi isaga uu kula ballamay ila dadkao dhan buu allah la ballamo hadduu dadkao dhan saa kula ballamay addoommadoo dhan qof walba gaarkiisana de waa loola ballamay ka dhiganta ya haddii laydhi saa yeela dee qof walba yeel waa marka waa lagu yidhay markaa ku guda jira yatadaman hmm. min adaa ilamaanati ammaanada in la gudaa ah, wahayrihi iyo hayrkiiba ah ammaanaadkana dee waa la waasiciyaa laftoodo dee ammaanada waxaa soo gelaysaa waxa weeye takaaliiftii oo dhan ba ammaana ah ya yani takaaliiftii oo dhan ayaa markaa ammaano noqonaysa ya oo in la ilaaliyo ay tahay wattaqa allaha allah ka baqa oo iska ilaaliya yacni mukhaalafadiisa iyo cisyaankiisa waxaa allah kaga baqay bitarki almacaasi macaasida inuu ka tago wa camali aacaati iyo daacaadka inuu sameeyo fa ina allaha allah yuxibu waa jecel yahay almuttaqiina kuwa mutaqiinta allah waa jecel yahay muttaqiinta waa jecel yahay fii wadcu aahiri mawdica almudmar waxaa ku sugan isim mudaahira in la dhigay meeshii damiirka fa ina allaha yuxibuhum haddii la odhan lahaa dee macnihii waxa weeye waa yani asalkii macnuhu waa joogaan macnihi waa waadix waayo maadaama la soo sheegay damiir baa loo celin kari lahaa laakiin maxaa la keenay isimkii daahirkaa baa la keenay isimka daahirkaa waxaa loo keenayaa yacni markaa taqwada boorrin laynagu boorrinaayo oo la tilmaamaayo muttaqiinta allah inuu jecel yahay yacni laynoo marka waxa weeye la nasgaraynaayo ay yuxibuhum waa jecel yahay bimacnaa yusiibuhum waa ajar siinaya ya maxabbada waa la sugayaa ilaahay jecel yahay muttaqiinta uu jecel yahay mutatahiriinta iyo tawaabiinta iyo muxsiniintaba iyo mu'miniintaba allah jecel yahay waa la sugayaa wa sifatulxubbi allah waa u sugan tahay qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaacu ahli sunna waljamaaca intaba waa ku sugan yihin sifatulxubbi in allah loo sugo laakiin jacaylka ilaahay lama mid aha jacaylka makhluuqaadka kayfkiisa iyo qaabkiisa iyo kunhigiisana garan mayno sida laynoogu sheegay inu rumaynaynaa asalka macnahana waa garanaynaa qadar mushtarakana ka dhaxeeya sifada khaaliq iyo sifada makhluuqa qadarka mushtaraki waa ka keensanaya fahma almacnaa macnaha in la fahmo waa ka keensanaya haddaan qadar mushtaraki ka dhaxayn lahayn lama fahmi karayn markaysa macnaha waxa loo jeedo ya laakiin mid walba sifada khaaliq iyo sifada makhluuqa waxaa ku ladhan yacni khasaaistii yacni markaa khaaliqu lahaa iyo khasaaistii makhluuqu lahaa baa ku kala lamaan taasaa tashbiiha diidaysa idaafada khaaliqa loo idaafeeyo sifada ayaa markaa waxay ka soocaysaa sifadana tii makhluuqa inay ka duwan tahay ayay tilmaamaysa ya idaafada makhluuqa loo tiiriyaana waxay markaa caddaynaysaa sifadii khaaliqa inay la mid ahay yacnii waxa weye labada sifo yacnii isma shabbahaan laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilahay wax la midi ma jiro saas fa ina allaha yuxibu almuttaqiin muttaqiinta allah waa jecel yahay waana sawaabinayaa oo taacaadkiiyo iimaankaba waa ka aqbalaya ya yacni waxa weeye ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin allah wuxuu wax ka aqbalaa kuwa muttaqiinta ayuu wax ka aqbalaa ya yacni waxa weeye muttaqiintu wax ka aqbalaa waxaa soo gelaya cidda iimaanka la timi oo marlabaadkana camalka ay samaynayaanna allah kaga baqayo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan min almuttaqiin waxaa loo jeedaa min almuttaqiina kuwa markaysaga iska ilaalinaya shirkiga laakiin wejigaas waa laga fiican yahay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kuwa muttaqiinta ee camalka ay la imanayaan asalka taqwada iyagoo hore ula yimi oo iimaankii la yimi haddana camalka ay samaynayaanna allah kaga baqayo oo kuma filloo keliya qofku shirki inuu ka madhan yahay camalkiisa in la aqbalaa waayo camalkii waxa weeye aqbalaadda la aqbalaya wuxuu u baahan yahay ikhlaas iyo mutaabaco marka camalka laftiisa waa in allah lagaga baqay ya haddana camalkaa laftiisa allah lagaga baqin ilaahay aqbali maayo walow marka asalka iimaanku ruuxaba ku sugnaadaba waayo bidcadii waa marduuda camalkii ikhlaaska waaye waa marduud isagoo shirkul akbarkii iska ilaaliyey ayaa haddana camalkiisi uu yahay markuu camalka gudihiisa aanu allah kaga baqin yacni uu noqonaya marduudun hayru maqbuul u noqonaya man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun faaidada caynkaasa waxaa sheega shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa fii bacdi kutubihi ku sheegay ayuxibuhum waa jecel yahay allaah mutaqiinta bimacnaa yusiibuhum waa ajar siinayaa ajar siinta waa ajar siinayaa waxay ka laasimaysaa ka dhalanaysaa xubbigay ka dhalanaysa xubbiga ayay ka dhalanaysa marka asalka sifado xubiga ana waa la sugayaa laasimka ka dhalanaya waa la sugayaa laasimka ka dhalanaya waa la sugaya haddii asalka xubbiga la nefiyo oo la yidhaahdo allah marka cidba ma jecle waxa weeye waa ajar siyaabaa looga jeedaa waxay noqonaysaa ta'wiil baatil ay noqonaysa laakiin asalka xubbiga haddii la sugo laasimka ka dhalanayana la sugo yacni markaa taawiil baatila noqon mayso lianna laazima alxaqa xaqun sidayn marar badan soo sheegnay waayo xaqa waxaa ka laazimaya waa xaq xaqa waxaa ka laazimaya waa xaq marka maadaama sheikhu aanu nafiyin walow inkastoo muraadkiisu uu yahay inuu nafinaayo xubbiga haddana waxaynu markaa inagu ku soconnaa asalka xubbigana inaynu sugno laasimka ka dhalanayo sawaabintii ajarsiintana inaynu sugno saasina marka saa lagu socdo oo asalka xubigana la sugo laasimka sawaabka ana la sugo waxa weeye ta'wiil baatila noqon mayso laakiin haddii la yidhaahdo yacni markaa allah maba jeclaadee waxaa loo jeedaa waa sawaabiyaa waxay noqonaysaa markaa ta'wiil baatila cibaarada marka bimacnaa yusiibuhum sida u cabbiray waxaa nowcan maa laga fahmayaa inuu ku gaar yeelayo sawaabinta keliya calaa haada markaysaa waa khayru saxiix mm-hmm. allah waa jecel yahay laasimka jacaylkaa ka dhalanayaana waa sawaabintii ajarsiinta marka labaduna waa suganta waa xaq allah waxa uu yidhi ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhira ina aladiina kuwii yashtaruuna bicahdi illaahi yashtaruuna bedelanaayey ama gadanaayey bicahdi illaahi ballanka ilaahay ku bedelanaayey wa aymaanihim iyo dhaarahooda hamanan lacag ku bedelanayay qaliilan yar ulaa'ika kuwaas laa khalaqa lahum fi laakhira wax dheefi ama nasiibi aakhire uguma sugnaan walaa yukallimuhum allahu allahna la hadli maayo hadal farax geliya kula hadli maayo walaa yanduru ilayhim ilaahay eegi maayo nadara raxmah ilaahay ma eegaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yusakiihim ilaahay ma dahirayo oo qurunka dembiyada kama nadiifinayo kama daahirayo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wa xanuujinaya wa inna minhum lafariiqan yalwuuna alsinatahum bilkitaab wa inna minhum waxaa ka mida ahlu kitaabkii la fariiqan koox baa ka mid a kooxdaasoo yalwuuna leexinaya alsinatahum carabadooda bilkitaabi kitaabka ku leexinaya yacnii sidii munasalka ahayd ma akhrinayaane sidii ay ku beddeleen bay akhrinayaan beddelkeeda muxarafka waxay u akhrinayaan litaxsabuuhu si aad ugu malayso waxa ay ku beddeleen ay akhrinayaana daldalayaan min alkitaabi kitaabkii munasalka ahaa inuu ka mid yahay si aad ugu malayso wamaa huwa ma ahaan ninkaasi kaasi ma ahaan ay akhrinayaan ee muxarafka ahi min alkitaabi kitaabka mid ka mida kitaabkii munazalka ahaa ama towraad ama injiil mid ka mida ma aha wa yaquuluuna waxay odhanayaan huwa min cindi illaah allah agtiisa ayuu ka ahaaday allah baa soo dejiyey odhanayaan wamaa huwa min cindi illaah wamaa huwa isagu ma ahan min cindi illaahi allah agtiisa mid ka ahaadoo ka yimi ma aha wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi allah waxay ka odhanayaan oo ka sheegayaan alkadiba been waxay been ka sheegayaan wahum yaclamuun walxaal hum yagu yaclamuuna ay garanayaan inuu been yahay ay garanayaan ayay allah ka sheegayaan ku been abuuranayaan aayaddan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim samanan qaliila waxay leedahay sababu nusuul bay leedahay asbaab mutacadidaan la soo ashcas ibnu qays ayaa waxau yidhi aniga iyo nin yuhuudi ah ayaa dhul isku haynay marka dhulkii intuu markaa yuhuudigu qaatay ayuu dabeedna dafiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ashcas ibnu qays uu dacwad yimi waa dacwooday nebigu uga dacwooday ninkaa yuhuudiga ah yuhuudigii baa markaa yimi mudduci waxa ah saxaabiga marka mudduci ah muddaca calayhina waxa ah oo garta loo sheeganayaa yuhuudiga nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ashcas ibnu qays waa saxaabigii alaka bayina caddayn ma haysataa markhaatiyaal qultu laa waxaan ku idhi maya markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yuhuudigii dhaaro inaanu waxba kugu lahayn adigu dhulkan aad leedahay wallakum maro ku dhaaro saxaabigii baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ninkani waa iska dhaaranayaa idan yaxlifu fayadhabu yadhabu maalii waa iska dhaaranayaa dabeedna xoolahaygu saasay ku tegayaan dee ruuxuna hadduu mudduci yahay oo markhaatiyaal waayo muddo calayhiga wax loo sheeganayaa ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo ama faasiq ha noqdo ama saalix ha noqdee wuu dhaarsanayaa dhaartaasuu dee qaadanayaa axkaamta adduunya dee daahir bay ku dhisan tahay hadda ma kan baa muslimee hadalkiisa iska qaata la odhan maayo nebigu ma odhan saxaabigan waa muumin waa axaabi min saxaabati rasuul sal allahu alayh wasalam ka mida waasaxaabatu kulluhum cuduul haddana maca daalik waxa uu sheeganayay markuu caddayn waayey lama odhan gaalka loo maqli maayo isaga warkiisa la aqbalaya la yska qaadanaya la siinaya lama odhan alaka bayina qultu laa yahuudigii baa la yidhi waa dhaaro inaan waxba kugu lahayn wallaha ku mar ya markaasaa dabeed waxa weeye aayaddan isoo degtay fa anzala allahu caza wajal ina aladiina yashtaruuna aayaddan baasaa ku soo degtay taasi waa sabab sabab labaad iyada lafteeda waa soo aroortay xadiiskaa hore wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim xadiis labaad oo isaguna markaa ku sugan bukhaariga ku sugan baa isaguna jira min xadiisi cabdullaahi bni abi awfa inuu nin yacni markaa suuqa markaa tegey oo dabeed markaa waxa weeye uu ku dhaartay waxaa intaasaa laga soo siiyey waxaan laga soo siiyey ya yacni si looga iibsado oo dee qiimo sarraysa laga siisto markaasa aayaddu ku soo degtay sababtaa lafteeduna waxa waa sabab saxiixo bukhaari bay ku sugantay sabab kaloo saddexaadna waa sheegeen culammadu waxay yidhahdeen asbaabtu waa tacadudi kartaa iyadoo munasalka lagu soo dejiyey uu keli yahay oo aayad keliya yahay cagsiga laftiisu waa dhici karaayo sabab keliya in dhowr aayadoodoo kala duwani ku soo degaanna waa dhici kartaa marka waa asbaabtii oo tacaduday aayaddu waa caam oo sababta kuma gaar aha alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab labada nooc iyo khayrkoodba waa soo gelayaan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim samanan qaliilan ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi alaakhira waxaa soo aroortay dhaarta beentaa ee lagu goosanayo xoolo qofku aanu lahayn ku qaadanayo alyamiinu alkhamuus baa la yidhaahdaa waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay qofkay naarta quunsiisaa saasaa alyamiin alkhamuus loo yidhi marka ruuxa markaa waxa weeye dhaar beena ku dhaartaa si ugu goosto xoolo cid kale leedahay si ugu qaato yacni ku dhaarta xoolo aanu lahayna cid kale leedahay laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan allah wuxuu la kulmaa iyadoo aakhiro allah u cadhaysan yahay ayuu allah la kulmaa marka waxaa laga qaadanaya waa min kabaa'ir dunuub ya waxaa lagu yihi yaa rasuul allahi wain kaana shayan yasiira qaala wain kaana qadiiban min araak xataa hadduu wuxuu shay yar yahay oo aad u yar ya ma wuxuu la kulmaya iyadoo ilaahay aakhire u cadhaysan yahay wuxuu dhaarta ku qaadanaya hadday wax yar tahay wain kaana qadiiban min araak haba ahaato yacni markaa qori yaroo cadaya haba ahaatabe mar hadduu dhaar beena ku qaatay waxay noqonaysaa inuu aakhiro la kulmo allaah iyadoo uu cadhaysay yahay la kulmo waxay ku tusinaysaa dhaarta beentu siday khatar u tahay waxay kale ku tusinaysaa xuquuqda dadku siday u adag tahay ayay markaa ku tilmaamaysa intee waciid la ysugu daray aayaddan ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi alaakhira wax nasiiba aakhira kuma leh haddana waxaa la yidhi walaa yukallimuhum allah allah la hadli maayo waa shay labaad walaa yanduru ilayhim ilaahay ma eegaayo maalinta qiyaame waxaa loo jeedaa nadara raxma waa shay saddexaad walaa yuzakiihim waa shay afraad qurunka dembiyada ilahay ka dahiri maayo walahum cadaabun aliim waa waciid shanaad weyn shan waciid baa loogu sheegay aayadda waxay ku tusinaysaa sida arrinkaasi u adag yahay mar labaad ilaahay wuxuu inoo sheegayaa nimanka yani ahlu kitaabka qaybo ka midii inay marka allah ku been abuuranayaan oo marna si sarbeeb ah marna si sariixa ay allah ugu been abuuranayaan waxay akhrinayaan iyagoo dadka moodsiinayaa inay kitaabka ku sugan tahay bay waxay sheegayaan oo akhrinayaan waxaan kitaabkii ku sugnayn ya haddana si sariixay waxay odhanayaan kitaabka ilaahay bay ka mid tahay allah baa soo dejiyey marka in allah lagu been abuurto waa in aad yo aad laysaga jiraa ya aad waa in laysaga jira laysaga ilaaliya wa nazla fi lyahuudi waxaa ku soo degay yahuudda lama badaluu nacta nabiyi sala allahu alayh wasalam wa cahd allahi ilayhim fi tawraa markay beddeleen nacta nabiyi sala allahu alayh wasalam sifadii nebiga markay beddeleen wa cahd allahi ilayhim fi tawraa iyo ballanka ilaahay towraad gudaheed kula ballamay markay bedeleen oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifadiisa waa lagu sheegay kutubtii hore oo towraad iyo injiilba sifadiisu waa ku sugnayd marka sifadii nebiga sifa aan ahayn bay intay sheegeen yidhaahdeen ma aha kani markaa kii towraadna loogu sifeeye sifada towraadna loogu sheegay waxaa ka mid ahaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa si waxaan ka mid ahayn marka nactiga waxay ku bedeleen sifadii sifo kaley ku bedeleen sifadaa kalena dee waxay u nisbaynayaan ilaahay bay u nisbaynayan hadday towraad u nisbeeyeen allah waa u nisbeeyeen hadday injiil u nisbeeyeen allah waa u nisbeeyeen marka waa alxukm lmubadel xukm lmubadel weeye sifadiina lagu sifeeye waa sidan bay odhanayaan si aan ahayn lamaa badeluu markay bedeleen nacta nabiyi sala allahu aleyh wasalam sifada nebiga markay bedeleen waxaa loo jeedaa sidii kitaabkooda loogu sifeeyey si aan ahayn ay ku sheegeen sifadii loogu sifeeyey inay tahay wa cahd allaahi ilayhim fi tawraa iyo ballankii ilaahay kula ballamay towraad gudaheed markay beddeleen aw fii man xalafa ama waxay ku soo degtay ciddii dhaaratay kadiban been ku dhaaratay fii gar ay sheeganayso gudaheed been ku dhaaratay aw fii bayci silcatin ama badeecad iibin la iibinaayo ku dhaaratay in intaa laga soo siiyey waxaan laga siinin yani qofku markuu wax iibinayo waa inuu iska ilaaliyaa dhaarta yacni xadiisku wuxuu sheegaya alyamiinu munafiqatun lisilcati mamxaqatun lilbaraka yacni silcada way markaysaga markaa xayaysiisaayo way socodsiisaa laakiin barakaday baabi'isaa barakaday baabi'isaa marka dhaarta waa in waxa weeye marka aan lagu dhaaran yacni markaa bayci ina aladiina yashtaruuna ina aladiina kuwii yashtaruuna bedelanayey ama iibsanayey eh, yastabdiluuna ku bedelanayay bicahdi illaahi ballanka ilaahay ilayhim yaga uu ilaahay kula ballamay fi liimaani binabiyi sala allahu aleyh wasalam iimaanka nebiga la rumaynaayo uu kula ballamay wa aadaa'i alaamaanati iyo ammaanada in la gudo uu kula ballamay wa aymaanihim iyo dhaarahooda ku bedelanaayey xalifihim bihi dhaartay allah ku dhaaranayaan bihi ay billaahi tacaala allah isagaa korreeye kaadibiina xaalay been sheegayeen ay ku dhaaranayaan samanan lacag ku bedelanaya qaliilan yar min addunyaa oo adduunye ah samanka qaliilka waxaa laga tilmaamaya addunya bixadaafiriha adduunyado dhan addunya bixadaafiriha waa saman qaliil waa saman qaliil ya marka waxaa laga tilmaamayaa adduunyay ku beddelanayaan haddii adduunyada muggeeda ay ahaan lahayd saman qaliil bay noqon lahayd ulaa'ika laa khalaqa lahum ulaa'ika kuwaas laa khalaqa lahum wax dheefiya nasiibi aakhire uguma sugnaan laa nasiiba lahum fi laakhirati aakhira gudaheeda walaa yukallimuhum allahu allah la hadli maayo hadaban calayhim cadho uga cadhoonaayo daraaddeed baan ula hadlayn walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday walaa yanduru ilayhim walaa yanduru ilayhim ilaahay eegi maayo yarxamuhum uma naxariisanayo walaa yarxamuhum bay ka dhigantahay ay walaa yanduru ilayhim nadara raxma eegmo naxariiseed ilaahay eegi maayo uma naxariisanayo waa ka laazimaysa nadara raxmaanu eegayn ilaahay cid ka qarsoomaysaa ma jirto laakiin waxaa laga tilmaamayaa nadara raxma yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaahay eegmo naxariiseed ku eegi maayo walaa yusakiihim ilaahay ma tahirayo oo qurunka xumaanihii iyo dembiyada ka nadiifin maayo yuahirahum ay walaa yuahiruhum bay ka dhigan tahay ma aahirinayo ma nadiifinayo ila dembiyadu waxay ka dhigan yihiin wasakoo kale iyo nijaasoo kale ka dhigan yihiin maadaamay nijaasoo kale ka dhigan yihiin dee qofkii wuxuu u baahan yahay tahaaro ya qurunkii dembiyada in laga nadiifiyo hadduu towbad la iman lahaa towbaddaa ka nadiifin lahayd laakiin haddii isagoo yani nijaasadii dembiga markaa ku dhammuuqan dee uu aakhiro la tago dee inuu ilaahay hadduu cafiyo ama cid u shafeeco qaadayba uu ka aqbalo dee waxay noqonaysaa sidaa markaa in ilaahay kaga nadiifinayo haddii kaleo markaa aan yacni taasi aynay dhicinna waxay noqonaysaa naarta in lagaga soo nadiifiyo qurunka dembiyada lagaga soo reebo naarta markaa waxaa loo gelinaya liltathiir waa si loogu daahiriyo oo qurunka dembiyada looga nadiifiyo markaasaa naartii lagu ridaa markaasaa deedna ay ku dhex dhuxuloobaan oo ku madoobaadaan markaasaa iyagoo dhuxul oo kale ah laga soo saaraa markaasaa deedna maaul xayaa la geliyaa kadib baa markaysaa markaa wixii oo dhan markaysaga laga nadiifiyaa markaasaa deedna iyagoo wilwidhayo nadiif ah ayaa markaa jannada ay ku dambeeyaan ciddii tawxiid ku dhimatay tawxiid ku dhimatay walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun waxanuujinaya ayaa u sugnaaday waa faciiloo mufcil looga jeedo dembiyada waciidadaasoo kale ku soo arooraan waxaa laga qaataa inuu ka mid yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu dembiyada waaweyn ee kabaa'irta uu ka mid yahay ayaa laga qaataa allah waxau yidhi wa ina wa inna minhum waxaa ka mida ahlu kitaabka ay ahlilkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid a la fariiqan koox baa ka mid a koox daa'ifatan koox oo ka kacb ibn ashraf waa tusaale sida kacb ibn ashraf oo kale yalwuuna way qalloocinayaan alsinatahum carabkooday qalloocinayaan bilkitaabi kitaabka akhrintiisa ay akhrinayaan bay carabka qalloocinayaan yactifuunahaa way qalloocinayaan biqiraa'atihi akhrintiisa ay akhrinayaan canilmunazali bay ka qalloocinayaan xaggee u qalloocinayaan ilaa maa xarafuu waxay beddeleen bay u qalloocinayaan ila aladii xarafuuh oo min nacti nabiyi sala allahu alayh wasalam sifada nebiga ah wa naxwihi iyo waxa la midka ah yacnii sifada nebiga iyo waxa la midkee kale ay bedeleen bay carabka ku qalloocinayaanoo siday ku beddeleen bay akhrinayaan iyagoo dadka moodsiinaya sidii munazalka inay akhrinayaan markaasay odhanayaa kitaabkay ku sugantahay hadda sifada nebigee dhegayso markaasay waxay akhrinayaan wax aan ku sugnayn ee iyagu ay la yimaadeenoo cindigooda oo jeebkooda kala soo baxeen waxay carabkooda u qalloocinayaan oo munazalkii ay uga qalloocinayaan oo taxriifkooda iyo muxarafkooda ay ugu qalloocinayaan litaxsabuuhu si aad ugu malayso ay ilmuxarafa kaa la bedelay kaa lagu bedelay si aad ugu malayso damiirka ahaadu wuxuu noqonayaa yacni marka almuxaraf sida mufasirku waa ku ugu fasira ay litaxsabu almuxarafa si aad ugu malayso kaa lagu bedelay ee lagu taxriifiyey min alkitaabi kitaabka inuu ka mid yahay aad u malayso alladii kitaabkaasoo anzalahu allahu allah soo dejiyey oo towraad ahaa ama injiil ahaa wamaa huwa ka ay akhrinayaan ee ay ku beddeleen ma aha min alkitaabi kitaabka mid ka mida ma aha oo sifada ay akhrinayaan iyo nactigaa ay sheegayaan yacni mid kitaabka ku sugan kitaabkii munasalka ahaa mid ku sugan maaha wa yaquuluuna waxay odhanayaan huwa min cindi illaah huwa isagu hadalkan aanu akhrinaynaa min cindi illaahi ilaahay agtiisuu ka ahaadoo ka yimi oo ka soo degay wamaa huwa isagu ma ahaan min cindi illaahi ilaahay agtiisa mid ka ahaadoo ka yimi oo ka soo degay ma aha wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi allah waxay ka sheegayaan oo ka odhanayaan alkadiba been bay ka sheegayaan oo ku been abuuranayaan waxay been allah ka sheegayaan wa hum yaclamuun waalxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan annahum kaadibuun inay ku been sheegayaan allah waxa uu yidhi maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba waalxukma waalnubuwata uma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illah maa kaana uma sugna oo mid u bannaan ma aha libashari mid bini aadama aadami uma bannaana an yu'tiyahu allaahu yacni uma sugna bimacnaa uma bannaanaa loo jeeda an yu'tiyahu allaahu inuu ilaahay siiyo alkitaaba kitaab uu siiyo waalxukma iyo xukm uu siiyo yacni fahmu kitaabka fahmaayo iyo fiqhi waalnubuwata iyo nebinimo uu siiyo suma yaquula dabeedna inuu yidhaahdo yacni mid u bannaano u suuragala ma linnaasi dadka ku yidhaahdo kuunuu noqda cibaadan addoomma noqda addoommadaasoo lii aniga ii sugnaaday noqda inuu yidhaahdaa mid markaa u sugan oo bimacnaa u bannaan ama u suuragala ma addoommadaasoo min duuni illaahi min duuni illaahi culamada qaar xaal bay ka dhigeen ay mutajaawisiina xaala ka gudbaysaan oo ka tallaabaysaan inaa ilaahay addoommo u noqotaan ishraakan iyo infiraadan mid walba walaakin kuunuu ay walaakin yaquulu ha yeeshe wuxuu odhanayaa kuunuu rabbaaniyiina qaar rabbi loo nisbeeyey noqda oo yacni markaa cilmiga iyo camalka iyo ikhlaaska mid walba la imanaya ama rabbaaniyiina qaar dadka ku barbaarinayaa yani bisigaari ilcilmi qabla kibaarihi noqda qaar rabbi u go'ay oo rabbi loo nisbeeyey oo rabbi keligii caabudaya yani markaa noqda waxaad sidaa ku noqotaan bima kuntum tucallimuuna alkitaab ahaanshiinna ahaateen qaar kitaabka dadka baraaya wa bimaa kuntum iyo ahaanshiinna ahaateen tadrusuun qaar kitaabkii baranaya walaa yamurakum iyo inuu markaa amraatoonna uma suuragal aha yaquulay ku cadfan tahay summa yaquula linnaasi in bashar ilaahay kitaab uu siiyo iyo xukmi iyo nebinimadeedna uu yidhaahdaa uma suuragal aha bimacnaa uma bannaan walaa yamurakum walaa an ya'murakum iyo inuu idin amraatoonna mid uu suuragalo u bannaan ma aha an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba an tattakhiduu inaad ka yeelataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wannabiyiina nebiyada inaad ka yeelataan arbaaban rabbiya inaad ka yeelataan inudin amraana yacni mid u suuragala ma aha oo u bannaan aya'murukum bilkufri ma wuxuu idin amrayaa gaalnimuu idin amrayaa bacda id antum muslimuun markaa muslimiin ahaydeen dabadeed miyuu gaalnimo idin amrayaa idinma amraayaa loo jeedaa idinma amro loo jeeda labadan aayado allah wuxuu inoogu sheegayaa nebiyada ilaahay inaynay marnaba dhici karin inay dadka amraan inay iyaga caabudaan ama addoommo dadku u noqdaan ama in malaa'ig iyo nebiyo in la caabudo inay amraan inay suuragal ahayn gaalada qaarkood baa nebiyada ku been abuurta kiristaanku waxay caabudaan ciise bnu maryam waa caabudaan maryamna waa caabudaan ruuxulqudus oo jibriil ana waa caabudaan waxaana yidhaahdaan waxaana amray ciisaana amray warkoodii baa la burinayaa markaasuu ilaahay inoo sheegayaa inuu ilaahay bashar uu siiyo eh, kitaab iyo nebinimo inuu siiyo dabeedna uu dadka amro in isaga addoommo loo noqdo iyo in ama malaa'iga ama nebiye la caabudo inuu amraa inayna dhici karin wax jirna ayna ahayn wakadaa mushrikiin kale oo aan e, kiristaanka ahayna iyaguna waa sheegtaan inay yidhaahdaan markaa e, dee nebiyaa sidaan amray ama sharciga nebi lagu soo dejiyaa sidan qaba iyo wax la mida waxaa kaloo aayadahan laga qaadanayaa labadan aayadood haddii malaa'igtii iyo nebiyada la caabudi lahaa inay gaalnimo noqon lahayd walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun marka makhluuqa la caabudaya farqi ma kale laha noocu yahay cibaadada waxaa la rabaa in ilaahay loo keliyeeyo keligii la caabudo dee haddii shaytaan la caabudo iyo haddii dhagax la caabudo iyo haddii geed la caabudo iyo haddii sanam la caabudo iyo haddii xabaal la caabudo iyo haddii nebi la caabudo iyo haddii weli la caabudo iyo haddii nebi la caabudiye haddii malak la caabudo waa isku mido mid wale waa shirki mid wale waa gaalnimo mid wale waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysaa ayamurukum bilkufri bacda ida antum muslimuun cibaadatu hayr illaah dhammaan waa wada kufri akbar waxaa la rabaa cibaadada in allah loo keliyeeyo keligii la caabudaa la rabaa dadkuna allah addoomma ay u noqdaan cibaadada u keliyeeyaan saas yadaa la rabaa khasaaista ilaahay uu la gaarka yahay waa inaan makhluuq lala wadaajin haddii kale shirkiay noqonaysa shirki ayay noqonaysa shirki oo dhanna waa la diiday wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a ashyaadii lama kala reebin allah caabuda waxba ha la wadaajininoo shuraaka ha gelinina yacni cibaadada ilaahay laa weli walaa nebi walaa malak cidnaba ilaahay ha la caabudinayo cid kale toonna ya fadlan can hayrihim sheekhu waxau uhi raximah ullah wa nazala lama qaala nasaara najraan waxaa soo degay markay yidhaahdeen kiristaankii reer najraan inna ciisa amarahum an yatakhiduuhu rabba waxay yidhaahdeen ciisa ayaana amray an yatakhiduuhu inay ka yeeshaan rabbana rabbi inay ka yeeshaan yacnii waa uun hadalkii waxa weeyaan sheikhu wuxuu u cabbiray si uu iska leexinaayo ina ciisa amarahum an yatakhiduuhu rabba hadal macnihiisu caynkaa yahay bay sheegeen ciisaana amray yidhaahdeen in markaa rabbi aanu ka yeelanno qoladii nasaaradii reer najraan baa odhanaysa aw lama talaba bacdu almuslimiina sujuuda lahu sala allahu alayh wasalam ama waxay soo degtay markay dooneen bacdu lmuslimiina muslimiinta qaarkood assujuuda lahu sala allahu alayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam inay u sujuudaan ay dooneen labada sabab nusuulba waa la sheegay laakiin labada midnaba sanadkiisu qawi ma aha labaduba sanad ahaan waa daciif sanad ahaan ma sugnaa laakiin mufasiriin badan baa sheegay tan ku saabsan markaa sujuudda ay inay dooneen muslimiinta qaarkood inay u sujuudaan xasanulbasri baa laga soo warinayaa isaguna wuxuu odhanayaa balaqanii waa i soo gaadhay manuu sheegin cidduu ka soo gaadhay marka nin muslimiinta ka mida ah ku yidhi bay yidhaahdeen ma kuu sujuudnaa markaase waxay yidhahdeen nebigu wuxuu ku yidhi maya hay sujuudina walaakin akrimuu nabiyakum wacrifuu alxaqa liahli fa innahu laa yanbagii an yusjada liaxadin min duuni illaah faanzla allahu alaaya markaase sabab nusuulka calaa kulli xaal ma sugna waa dhacday mucaad ibnu jabal oo kale nebiga inuu u sujuuday dabeedna wuu yidhi maa ya mucaad dabeedna wuu yidhi markaa waxaan arkay yacni qoladii ahlu kitaabka ahaa oo u sujuudaya wadaaddadoodii markaa dee adaa uga xaqnimo badan nebigu markaasuu u sheegay in waxa weeye qofnaba qof inuu u sujuudo inaynay ahayn yacni laa yenbagii liaxadin an yasjuda liaxad yacni markaa uma suuragal aha bimacnaa uma bannaana inuu qofna qof u sujuudo qofna inuu qof u sujuudaa mid bannaan maaha laakiin sababu nuzuul kuma sugnaa in aayaddani ku soo degtay kuma sugnaa yaani xadiiskaasi markaa ha sugnaado laakiin sababu nuzuulnimada in aayaddani ku soo degtay ma sugnaa sujuuduna waxay ka mid tahay dee cibaadaday ka mid tahay ummadihii hore dee nebiyadii hore waxaa u bannaanaa qaarkood oo sharaa'icdooda ku bannaanaa sujuudu taxiya sujuud markaa dee salaam looga jeedo laakiin shareecadeenna sujuudu taxiya waa la nasakhay saas aawadeed sujuudi dhammaan waxay noqotay yani sujuudu cibaada maadaama sujuudu taxiya waxa yani ahoo baaqiya ayna jirin ay tahay marka waxa mansuukha kullaha waxay noqotay markaysaa sujuudu cibaada saas aawadeed qofka u sujuuda qof waxay noqonaysaa waa caabuday ama mucaad arrinka ka dhacay waxaa loogu cudray garashada aanu garanayn ayaa loogu cudray ya garashada aanu garanayn baa loogu cudray adilada loo daliishaday ka mid tahay waqtiyada qaarkood markaysaga qofka in yani garashawaaga aanu garanayn masaa'isha qaar inay dhici karto in loogu cuduro masaaisha loo daliishaday ka mid tahay waata marka waxay taabiciinta qaarkood yidhaahdeen man sajada ligayrihi faqad ittakhadahu rabba sida cikrime baa laga soo wariyey ruuxa markaa cid kale u sujuudaa rabbi buu ka yeeshay maa kaana yanbagii yacni ay maa yenbaqii libashar baa macnuhu dhacaya maa kaana ma ahaan libasharin mid bini aadam u sugan ma aha aadami mid u sugan ma aha ama maa yenbaqii libasharin baa macnuhu dhacaya maa kaana ay maa yenbaqii libasharin uma suuragal ahaa bashar ama aadami an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa inuu ilaahay siiyo kitaab uu siiyo kitaab munazala walxukma iyo xukum inuu siiyo alfahma lishariica fahmu shareecada fahmaayo uu siiyo Mm. wanubuwata iyo nebinimo inuu siiyo suma yaquula dabeedna uu yidhaahdaa mid u suuragala ma ah linnaasi dadka ku yidhaahdo kunuu cibaadan lii noqda ay siiru cibaadan addoomma noqda lii aniga marka waxa yani markaa addoommo aniga ii sugan noqda kunuu cibaadan lii kaa'inina lii aniga ii sugan noqda min duuni illaahi allah sokadii yani markaa aniga markaa aadoma i tihi ilahay khayrkii ama xaal xaal tihiin mutajaawiziina qasra alcubuudiyati lilah inaad cibaadada allaha ku koobtaan oo inaad addoommo u noqotaan allah inaad ku koobtaan xaalaa ka tallaabaysaan aniga addoommo i noqda inuu sidaa yidhaahdaa mid u suuragala maaha walaakin kuunuu walaakin yaquulu ha yeeshe wuxuu odhanayaa kuunuu noqda rabbaaniyiina qaar rabbi loo nisbeeyey noqda culamaaa caamiliina mansuubiina ila arab culamaaa culamo noqda caamiliina cilmiga ku camalfalaya mansuubiina ila rabbi rabbi loo nisbeeyey biziyaadati alifin wa nuunin tafkiiman caalu ku dheehan yahay alif iyo nuun marka kordhinta la kordhiyey uu ku dheehan yahay tafkiiman weynayn la weynaynaayo daraaddeed yacni markaa loogu dheehay bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun ahaanshiinna ahaateen daraaddeed sidaa ku noqda rabbaaniyiin ku noqda bima kuntum tucallimuuna alkitaaba iyo taclamuuna alkitaaba bialtakhfiifi waltashdiid wuxuu ku tilmaamaya laba qiraa'o taclamuuna waa bitakfiif tucallimuunana waa bima kuntum taclamuuna alkitaab ahaanshiinna ahaateen qaar kitaabka garanaaya tucallimuuna alkitaabana waxay noqonaysaa ahaanshihiinna ahaateen qaar kitaabka dadka baraya aawadeed saa ku noqda wa bimaa kuntum tadrusuun iyo ahaanshihiinna ahaateen qaar kitaabkii baranaya bisababi daalika taa sababteeda waxaa ku noqoteen rabbaaniyiin maxaa sababnimada taa looga tilmaamayaa fa inna faa'idatahu barashada kitaabka la barayo dadkana la baraya faa'iidadeedu an tacmaluu waa inaad ku camalfashaan walaa yamurukum iyo walaa yamurakum ra'da in la godo iyo in la kordhigo waa laba qiraa'o wuxuu hormariyey mufasirku jalaaldiin asuyuuti rafcada walaa yamurukum birafci istinaafan waa qiraa'u kuu tilmaamayaaye ra'du markay godan tahay walaa ya'murukum la akhriyo waa qiraa'o sabcada ka mide idinma amrayo allaah baa macnuhu u dhacaya birafci istinaafan waa bilaabashaada la bilaabanayo daraaddeed mactuuf maaha ku cafan uma yaquula ku cafan maaha marka rafcada la akhriyo ayillaahu faacilku markaa wuxuu noqonayaa damiir allah u noqonaya walaa ya'murukum allahu baa macnuhu markaa u dhacaya allah idin amri maayo an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba qira'a waa taa qira'ada kalena waa soo wadaa wa binasbi nasba la akhriyo walaa ya'murakum waa sida musxafkaba inoogu taallee cafan calaa yaquula cadaf lagu cadfaayo yaquula lagu cadfaayo oo ficilka maxaa loo geliyey calaada loo geliyey waxaa la odhanaya waa biqasdi lafdiha lafdigeedaa loo qastay kullu maa qusida bilafdihi fahuwa smun wax kastoo lafdigiisa loo qasdaa isim weeye marka yaquula hadda lafdigeedaa loo jeeda lafdigeeda maadaama loo jeedo dee bay noqotay yaa saasaa jarku u galay cadfan xaal lagu cadfaayo calaa yaquula yaquula lagu cadfaayo ayilbasharu faacilku markaa wuxuu noqonayaa albasharu buu noqonaya damiir bashar u noqonayuu noqonaya walaa yamurakum walaa an yamurakum iyo inidin amraatoonna yacni markaa uma suuragal aha basharkaa ilaahay kitaabka siiyey an tattakhiduu almalaa'ikata inaa ka yeelataan malaa'igta iyo wanabiyiina nebiyadaa ka yeelataan arbaaban rabbiya ka dhigataan kama itakhadat isaabi'atu almalaa'ika siday markaa saabicaduba waa qolo mushrikiin ah oo yidhaahda malaa'igtaanu caabudnaa siday saabicaduba uga yeesheen almalaa'ikata malaa'igta arbaaban rabbiya uga dhigteen arbaaban baa qadaran walyahuudu yahuudna cusayran cusayr ay uga dhigteen rabban rabban baa qadaran wanasaara nasaaraduna kiristaankuna ciisa ciise ay uga dhigteen rabban rabban baa qadaran say rabbi uga dhigteen waayo waa bimacnaa sayaro laba mafcuul bay qaadanaysa mafcuulkii kooda waa almalaa'ikata kii labaadna waa arbaaban oo qadaran weeye hmm. kuwa kalena waa saas ayamurukum bilkufri ma wuxuu idin amrayaa gaalnimo miyuu idin amrayaa basharka ilaahay kitaabka siiyey miyuu idin amrayaa markaa gaalnimo idin amraya ama miyuu allah idin amrayaa gaalnimo idin amraya qiraaada rafcada qira'ada rafcada markaa dee ay noqoto inay yani markaa ad soo fasirtana ayamurukum waxay noqonaysaa allah miyuu idin amrayaa bilkufri gaalnimo idinma amrayo mar kalena waxay noqonaysaa basharkaasi miyuu idin amrayaa ama nebigaasi miyuu idin amrayaa kufri bacda idaa antum muslimuun markaa muslimiin ahaydeen dabadeed miyuu gaalnimo idin amraya idinma amrayaa loo jeedaa laa yambagii lahu haada uma habboona bimacnaa uma suuragal aha inuu markaa idin amro gaalnimo mid u suuragal ah bimacnaa u bannaan ma aha mana yeelaayo qiraa'a kale lafteeda waa sheegeenoo saddexaad oo ah markaysa markaa in ra'da la reebo walaa ya'murkum markaana waxaa loo fasirayaa inay waafaqsan tahay marka waxaa weeye rafcada waafaqsan tahay oo waxay noqonaysaa yani jasmadu waxay noqonaysaa marka la reeba lafteeda litakfiif asukuunu litakfiif takfiif mawaadic buu markaysaga marka abu camar yani marka litakfiifi marka qira'ada u akhriyey inuu reebo ya mawaadic marka taasna waxa weye waxay noqonaysaa yani waxa weeyaan in loo fasira uun inay la mid tahay iyadoo marfuucaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk